bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo saddexaad oo suuratu huud ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna ayuu ugu dambeeyey waxaa wax sugan ohow dha ilaahay subxaanahu watacaala nimanka mushrikiinta ahu aakhiro inay yihiin kuwa uu khasaarada badan markaasuu ilaahay dadka mu'miniinta ahu nooga soo warramay ma'aalkooda iyo sifaadkoodao ilaahay wuxuu yihi kuwa alla rumeeyey oo camal saalixa ah, camal falay rabbigooda u tawaalucayoo ilaahay u soo noqday kuwaas waxau dhah ilaahay jannada asxaabteeda weeye waxayna ku waarayeen jannadau dhah ilaahay hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala laba fariiq markuu ka soo warramay oo ilaahay uu ka soo warramay axwaala alkufaari wamaa hum calayhi min alsamam waalcumi ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo markaasi inay ka indhala yihiin xaqa raacitaankiisa axwaalulmu'miniin iyo waxay ku sugan yihiin oo tabasur iyo simaaculxaqa ilaahay uu ka soo waramay inay xaqa raacayaan ilaahay wuxuu raacsiinayaa meeshaan qolo walba oo labadaas qolaa in ilaahay masal uu u sameeyo masal ayaa ilaahay u samaynayaa masalka oo waxa wax lagu fahmo og ugu horeeya alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala masalu lfariiqayni sifatu lfariiqayni ow dha ilaahay labada fariiq sifadooda ow dha ilaahay kufaarta iyo muuminiinta masalu lfariiqayni sifatu lfariiqayni ow dha ilaahay labada fariiq sifadooda ow dha ilaahay kal acmaa mid indhoolaa waa la iyo wal asami mid maqala ow dha ilaahay iyo walbasiiri mid wax arkaaya wasamiici mid wax maqlaaya hal yastawiyaani ma egyihiin ow dha ilaahay labadaasu masala min masalin xagga misaalka afalaa tadakaruuna soo waansami ilaahay subxaanau wa tacaala labadii oo laga soo warramayo mujtamac uu ahay kufaar iyo mu'miniin ilaahay masal ayuu u sameeye oo ilaahay wuxuu yidhi masalulfariiqayni sifatulfariiqaynowdh ilaahay labada fariiq sifadoodowdha ilaahay qolada waxa weeye kufaarta iyo kuwa mu'miniintaa kal acmaa mid indhoolaa waa la soo ayuu dha ilaahay iyo walasami mid maqalla marka acmaha iyo asamku waa masalulkaafir aa layidhi gaalka masalkiisa weeye maxaa yeele kaafirku wax indhala oo maqala weeye waa uu la'yahay basiirada ayuu la'yahay simaaca qabuuli wax u maqli maayo iyo walbasiiri mid wax arkaayo wasamiic mid wax maqlaayo mu'minka weeye taas iyadana masalkiisoo mu'minku basiirow leeyahay hadda marka u maqlasi maca qabuulin wa tadaburin ayuu wax u maqlayaa markaasuu dha ilaahay hal hee yastawiyaani ma eg yihiin labadaasu masalan min masalin xagga miisaalka laa weydawdu ma eka waay afalaa tadakaruuna soowaansan maysin hadda sawaano qaadan maysaanu dha ilaahay oo intaas uu ku mawaano qaadanaysiin istifaamtaan waxaa weeye istifaam oo bimacna alamara weye waana qaata weye wala wallaahi qad xaqeeqee arsalnaa waanu dirnowdha ilaahay nuuxa nabi nuux ayaanu dirnay ilaa qowmihi qownkiisa ayaan u dirnay waxaana la dirnowdha ilaahay annii biannii anugu u dheh lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun ku digaaya mubiinun oo digidiisaya cadda hadda meeshaa waxaynu ka gelaynaa suuraddan waxaa la yidhaha suuratu huudaa la yidhaah nabiyullaahi huud ayaa lagu magacaabay laakiin tasmiyadaasu tawqiifi ayay aheeday caadada ilaahay kitaabkiisaa waxay ku duleesataa layidhi xujooyin markuu kufaarta ku oogo oo alla uu tawqiiqyo haydaarteeyo miisaalyaanna uu u sameeyo alla wuxuu haddana u sheegayaa bacdu qisasi alambiyaa ambiyada qisastooda qaar ka mida oo ambiyadii horaysa ayaa umadahoodi si bal ay u hanuunaan weeye suuraddan hadda marka suuratu huud la yidhaahdo waxaa ku jira toddoba qiso ayaa ku jirta oo hadda midda ugu horaysa hadda aynu bilaabayno waxaa ugu horeysa qisatu nuux maca qowmi weyi nebiyullaahi nuux qownkiisii ayaa laga waramayaa iyo isaga ayaa looga warramayaa meeshaan nabi nuux iyo qownkiisi qisadooda ayaa looga waramayaa midda labaad waxaa weeye qisadii huud nebiyullaahi huud iyo qownkiisi midda saddexaad waxaa weeye nabi saalix iyo qownkiisi midda afaraad waxaa weeye nebi ibraahim iyo malaa'igti ishaarada u keenaysay midda shanaad waxaa weeye qisadii nebiyullaahi luud iyo qownkiisa midda lixaad waxa weeye qisadii nabi shacayb iyo qownkiisa midda toddobaad waxa weeye qisadii nabi muuse iyo fircoon qisooyinkan hadda laga waramaayo waxay ku imaanayaan calaa xasabi tartiibi zamaani weeye zaminka sida ay ahaayeenay u kala horreeyeen oo u ratibsanaayeen ayay ku imaanayaan waxaan hadda ka hor soo marnay nebi nuux magaciisa inuu ahay cabdulkhafaar nuuxna laqabkiisa uu ahay weeye waxaana loogu laqab looga dhigaa la yidhi qayladiisa ayaa badneed ummadiisa u qaylina dacwad ugu yeeraayo ah, ama waxaa la yidhi waxaa la sheegay ey oo majzuuma u arkay oo juudaan qaba markaasuu iksa yaa qabiixow dhah markaasa alla wuxuu u waxyoodaa la yidhi macnaadi ceebaysa nuuxow mase eygaad ceebaysay arrintaasi marka waxaa weeye waa lagu dagaalaa la yidhi laakiin hadda waxa weeye ey wax loo geysa maayo la dhihi maayo macnuu ma ahan oo hadda eyga hadda ka hor aan kasoo marnay ilaa eeyaha kilaabtaa kilaabtu axkaam bay iska leeyihiin inkastoo hadda bildaanta ay ku bateen dadkina waxyeelay u geysanayaan dadkuna aysan axkaamta eeyaha aysan aqoonin oo dadka qaarkiis ay dhacayso eey markaasi in la dilo ay banaan tahay yaan la dili inay yidhaahdaan eeyaha hadda inkastoon hadda baabkan hadda aanan ugu gelin laakiin hadda dhibaata ay ka taagan tahay waxaa jirta eygu saddex qaybood weeye ey la yidhaahda kalbulcaquur oo dadka cunaaya eygu dad cun markau noqdo in la dilaaho waajib farlocayna ayay noqonaysaa qof kastoo muslime eygu dad cun haddau noqdo amase waxa weeye xukuumadii jirtoo islaamiya inay eygaas disho oy dadka dhibkiisa dhaafsiisa ayaa loo baahan yahay eyga kalbulcaquurka la yidhaaho dadka cuna waa la dilaayo waajibna weeye eygu haddii uu yahay mid oo aan dadka cunaynin oo haddana lagu intifaacaynin atii waxa weeye kalbu kalbusuuq yaa yidhaha kuwa suuqdaa iska jooga eeyahaas ayagana in la dilo ayaa sunno ah maxaa yeele waxay keenayaan larar fara badan nijaas ay keenayaan cudurro fara badan ayaa eeyaha ka dhalan kara marka waxa weeye eeyaha noocaasoon ayagu wax cunayn cidku intifaacaysana aysan jirin in la dilo ayaa ayagana maaragtay sunno ah weye waxa weeye eyga oo maaragtaya kalbiga oo markaasi nafciga leh oo amba xaariska ah, oo guri waardiinaya amba xoola waardiinaya amba beer waardiinaya kaas waxa weeye in la haystaahu way banaan tahay lana dili maayo kaas waa iska mubaax in la haystaa marka hadda eeyaha magaalada jooga oo waxna ay wax cunaan kii wax cunaan in la dilo waaba waajib farducayn oo qof kastuu ka saaran yahay kaan wax cunayna in la dilo sunno weeye asagana maxaa yeela larar fara badan ayaa ka imaanayo marka hadda nebiyullaahi nuux markuu leeyahay eyga iksa yaa qabiix macnaha inkastoon haddaan xadiis sanad oo saxiixa saas aan loo haynin haddana waxaa weeye oo hadda arrintaas loo dagaalaayo xagga marka waxaa laga warramayaa abuurka rabbaaniga ayaa waxaa la leeyahay abuurka sida ugu yaallo anaa abuuraye ma aniga farsamadaydaad ceebaynaysaa base eyga asugah isma abuurine miyaad ceebaynaysaa ee ey la diri maayo macnuhu mahan weye marka arrintaasaa lagu dagaalay nebiyullaahi nuux wuxuu markaas ou bilaabaa layidhi naftiisa inuu markaasi ku qaylinaayo iscanaananayo ou isisajrinaayo saas ayaa marka loogu maxaabo la qabkaa nuurka saasna wa ahay waa la yidhaahdaa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala walaqad xaqeeqe arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuux ayaanu dirnay ilaa qowmihi qoomkiisa ayaan u dirnowdh ilaahay waxaana la dirnowd ilaahay annii biannii anigu lakum waxaan idiin ah u dhah amase iniina waa la akriyaa nadiirun ku digaaya mubiinu oo digidiisa cadda saasuu dheh anicbudlaaha anicbuduu ah, waxaan dhihi lahay anlaa tacbuduu waxau dhahay nabiyulaahi nuux u dhahaa layidhi anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu caabudi maysaan ah. amase waxaa dhihi kartaa walaqad xaqeeqeha arsalnaa waanu dirnay nuuxa nabi nuux ilaa qowmihi qowmkiisa ayaan u dirnay inii anugu ayaan la dirnow dheh ilaahay lakum idinka waxaan idiin ahay u dheh nadiirun ku digaaya mu'in oo digdiisay caddahay anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu caabudi maysiin ila allah alla mooye waa khabar oo bimacnaa nahya weeye anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu caabudi maysaan ila allah alla mooye innii aniguna akhaafu waxaan uga cabsanayaa calaykum korkiina haddaad ilaahay keyrkiis caabudaan cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa yaa idinkaga cabsanayaa aliimin mulimin oo xanuujiyo adduunyada iyo aakhirada idinku dhaca sidaas nebiyullaahi nuux markii lala diray oo sidii uu yidhi warka waa dhahay waxay ku jawaabayaan marka qoonkiisiyaa ilaahay noo sheegayaa fa qaala almala'u yowdha ilaahay jamaci waxay yidhaahdeen alladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qowmihi nabi nuux qownkiisa ka mid ahay raggii ashraafta ahayoo ashraafu qoomi ahay isaga ku dhowaay ayaa hadlaaya ayagoo ka soo horjeeda hadallada nebiyullaahi nuux uu leeyahay faqaala almala'u mala'i waxay yidhaahdeen owl ilaahay aladiina mala'aasoo kafaruu kufriyey oo min qowmihi qownkiisa ka mid a maa naraaka annagu ku arki mayna nuuxow ilaa basharan bashar inaad tahay mooyaane oo midlanaa annaga masalkayna waxaa weeye bashar annagoo kalaha tahay walaa fadla laka calaynaa weye wax dheera dheeraad oodna dheer tahayna lama arka yidhaahdeen markaa de waxa weeye qofaan annaga waxbana dheeraynin oo masiyo aanna dheeraynin waxaan raacayna ma jirto hadda arrintan ay leeyihiin jahligooda oo xadguduba weye maxaa yeele waxay baciisanayaan fadliga ilaahay bashar uu siiyey waxayna u maleeyeen rusushu waxa weeye inaysan ahaanaynin ilaa min almalaa'ikati maahee taas marka waxaa weeye waa jaahilnimo addoonkow rabuu ilaahay subxaanahu watacaala wax ka dhigaya oo basharku asaga ayaaba ka khayr badan wax ayagu ay raadinayaan maxaa yeele ambiyada ilaahay malaa'igta way ka fadli badan tahay iyo khalqiga ilaahay oo kalanta marka arrintaas ayagay jahli ay ku tahay wey maa naraaka kuma arkayna yidhaahdeen ilaa basharan bashar inaad tahay mooyaane mislana annaga masalkayna wamaa naraaka mana ku arkayna yidhaahdeen ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwa mooyaane hum ayaguba alaadilunaa kuweena noo hooseeya ayoo liitay haddii dad la yidhaahdo wax ku raacane waxaanu arkaynaa dadkii liitay oo la liidaayo ayaa ku raacay yidhaahdeen wamaa naraaka mana ku arkayno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum ayaguba caraadilunaa kuwa maaragtay yaaliita ahay asaafisheenni yaa ku raacday yidhaahdeen waxay ka wadaanaa kalxaakati wal asaasi ka wadaanaa layidhi kalxaakati ayay ka wadaan baa layidhi wal asaakifati waxay ka wadaan baa layidhi dadka waxaa weeye xaa'igu waxaa weeye ama xaakadu qasaajka weeye midka dharka sameeyo weeye hataa sifadana waxay ka wadaan waxa weeye iskaabku isaguna waan saanicu nacaal weeye kuwa kabaha sameeya dadkaas noocaasa ayaa ku raaci yidhaahdeen ee dad hadda qiimo leh oo waxa weeye wax talahoo magac la kuma aysan raacin culummaduna waxay yidhaahdeen wahaadihi caadatullah fi lambiyaa'i waalawliyaa'i waxa weeye tan waa caadada ilaahay oo ambiyadiisa iyo owliyadiisa ah oo waxaa la yidhi ana awala man yatbacuhum ducafaau nnaasi waxa weeye awliyada iyo ambiyada dadka kow raaca waxaa weeyaa layidhi dadka kuwooda lucafada ho lalaaciisanaayo waa lidullihim weeye ayagu waxa weeye waa dad iska daliilaho iska tawaaluca oo mutawaaliciina iskama weynaysiinayaan xaqa inay raacaan weye laakiin dadkan kaleentood mansab iyo masiye adduunyo ayuu ku jiraa kolka waxa weeye inuu cid kale uu raaco way ku adag tahay kolkaasa arrintaas waxay u keenaysaa halaag iyo hoog inay la kulmaan oy xaqi ilaahay uu soo diray inay ka kibraan ee markaasi qiyaamo ay hoogaan oo cadaab ilaahay uu geliyo ayay markaasay geenaysaa marka manaasibta adduunyada iyo magaca lagu faanaayo oo wax laysaga dhigaayo inuu dhibaato fara badan keena ayaa dhici karayso kaas lagu hooga ayaa dhici karaysa marka waxay nebi nuux ay maaragtay ku eedeeyeen waxaa ku raaci yidhahdeen dadkii miitaa ku raaci yidhahdeen baadian ra'yiyay yidhahdeen ra'yiga bilowgiisa ra'yiga bilowgiisa weeye macnaha waxay ka wadaan bilowgu horeba ayagoon macnaha aan kaasi jirin oo waxaasa aan ka fiirsan ayay horay kaa raaceen marka dadkaasaa ku raacay marka ee dad hadda ku raacsanoo qiimo leh oo waxtara ma aragna yidhaahdeen marka dadkaas waxa weeye kibirka iyo waxa ay qabaan ayaa xaqa dhaafsiinaysa wamaa naraa mana arkayna yidhaahdeen lakum idinka adiga iyo waxa ku raaca nuuxow calaynaa korkayna min fadlin dheeraad idin arki mayno waxaad adna dheertihiinna idinma aragno oo aad ku musaysatiina idin raacno bal iska daaye nadunukum waxaanu idiin malaynaynaa kaadibiina kuwa beenshiga inaad tihiin ah, bal iska daaye nadunukum waxaanba idiin malaynaynaa kaadibiina kuwa been sheegaa inaad tihiinoo risaalada aad sheeganaysaan inaad ku been sheegaysiin ah, hadda waxa weeye isaga iyo qowmkiisa ay khitaabka iskula jamciyeen hadalladaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu dhahay ow dha ilaahay nabi nuux yaa qowmi qoomkeygiiow ara'aytum akhbiruunii bal iiga warrama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeeda mid ku sugan ah, ara'aytum akhbiruunii bal ii warrama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin bayina korkeeda mid ku sugan bayaan oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaaday wa aataanii rabbiguna uu isiiyey raxmatan naxariis ou isiiyey min cindihi agtiisa uga siiyey fa cumiyad dabeedna laga qariyey calaykum korkiina laga qariyey anulzimukum waa miyaan idin laasiminaynaa oon qabuulkeeda idinku ijbaaraynaa walxaal antum idinkuna lahaa ayada kaarihuuna kuwa kahanayasiin nabiyullaahi nuux waa la hadlay qoladii markay siyaa yidhaahdeen oo waxa uu yidhi qaala wuxuu yidhi nabi nuux xaw dheh ilaahay yaa qoomi qoomkaygiiow ara'aytum bal iiga warrama bal ii sheega weye in kuntu haddaan ahaaday anigaa nuuxa calaa bayinatin bayina korkeeda mid ku sugan bayaan weeye oo min rabbii xagga rabbigeyga ka ahaaday wa aataanii rabbiguna uu i siiyey raxmatan naxariisa uu siiyey nabinimo ayaa laga wadaa min cindihi agtiisa uga siiyey fa cumiyad ambase fa camiyad ay ka qarsoonaatay calaykum korkiina oo idinka waxaan anugu ah laydinka qarinaayo ah, ilan waxa weeye maqaamkiisa iyo madiyada ilaahay uu siiyey ayaa laga qariyey maxaa yeele dad badan oo ahlulfadliya oo ahlulmasiye ayaa ummad badan ka qarsoon weye oo cid walba aan la tusaynin anulzimukumhaa miyaan idinku laasimnayna haw dhahay macnaha maan idinku ijbaarayna aan idinku dirqaynaa qabuulkeeda walxaal antum idinkuna lahaa taas kaarihuuna kuwa kahnay ee ma awoodno annagu taas annagu idinma ijbaarayno laakiin ilaahay annaga waxbuu nasiye dadna raacaysaan marka haddana wuxuu sii dhahay soo warkii sii wata wayaa qoomi qoomkaygiiow laa as'alukum idin su-aali maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda maalan maal idinku su-aalan maayo wayaa qowmi qownkaygiiow laa as'alukum idin su'aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaaladan gaarsiinteeda maalan maal oo isiinaysaan maxaa yeele hadda meeshaas uu uga soo qabanayo oo haddana ugaga hadlaayo derajada labaad waxa weeye anigu xoola idinkama rabow dhahay bani aadanka dabciga basharkaa wuxuu yahay markii wax laga rabo waxa weeye waa cuslaystaa oo culays bay ku keentaa laakiin wuxuu markay iska yihiin wax mubaax oo iska sadaqaah oo majaana markay iska yihiin dadku inay iska qaataan ay jeclihiin laakiin wax maaragtay adduunye ku xiran aada iyo aadaa naftoodu wada caajistaa kolka wuxuu leeyahay wixii basharka dabcigiisu uu ka caajisaayana anigu ma doonaayo xoola isiya idin dhihi maayo marka macnaha wax aad ku cudur daarataan ama aad ku andacootiin meesha ma yaaliin sidaas ayuu dhahay laa as'alukum idin su'aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaadsiinteeda maalan maal in ajriya maa ajriya aniga ajirkayga sababeygu maahan ilaa calallah ilahi korkiisa maahayne hawshaan aan haayo ilaahay yaa wax ugaga rabaa hawshaan an haayo ambiyada ilaahay kulligood sidaasay wada ahaayeen mabda'aas way ka sinaayeen hawsha dacwada oy ummadda gaadhsiinayaan mid walba in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin u dhahayo marka hadda waxa weeye qofkii ilaahay ambiyadiisa ruraa joogane waxaa la rabaa madaarkiisu amase waxaweeye halkudhigiisa ama ulajeedadiisu inay sidaas noqotaa la doonayaa maxaa yeela waxaa arrinta meesha ku jirta ay tahay dabciga basharku waxa weeye xaqa ma jecla marka qofki waxa weeye walax uusan jeclaynin ayadoo la siinaayo haddana waxaweeye wax keen la yidhaahdo dhibaato weyn bay markaasi ku noqonaysaa ilaa qof iimaan ilaahay u yeelay oo iimaankiisu aada iyo aad uu ziyaado u yahay oo iimaankiisa alla uu weyneeyey qofkaas mooyaane inta kaleentood arrintaasi way ku culus tahay maxaa yeele waad arkaysaa dadka diinta inay wax ku bixiyaan siday aad iyo aad dhibaato ugu tahay dadkii muslimiinta aad arkaysaa meelaha kaleentoodoo oo aadda faa'iidada lahayn oon wax laga helayni cid walba inay waxeeda ku bixiso way heelan tahay diintana culaysay ku tahay waa dabciga basharka ayaa sidaas ah marka qofka hadda mu'mina oo ilaahay ambiyadiisa ku raad joogane mawqifkiisa inuu mahad ku saleeyo ayaa laabudda ah ilaahay wuxuu u qoray ma weynaayo waa helayaa marka cid wax loogaga doonaayo ma jirto inuu yidhaahdo ayaa isagane go-aankeedana uu qaato niyada saas ka qabo ayaa laabudda noqonaysa laakiin haddii waxa weeye dabciga basharka wuxuu kahanaayey aada maaragtay adiga aad waddo haddanaad aad wax kusii weydiiso dhibaatadu meeshaasay kasii xoogaagaysaa laakiin hadday arrintu sidan tahay waxaa laga yaabaa inay macnaha kuwa lucafaa ul iimaana inay wax faa'iidaystaan inay u fududaato dadka iimaankooda xoogga leeyiha ayagu waxay ogol yihiin inay iimaankooda weyne waxna ay bixiyaane wax ku bixiyaan oy cabdiibi qalbin wax ku bixiyaan waxna ay faa'iidaystaan laakiin kuwa lucafaa ul iimaankaa ayaa markaas dabcigooda inaan laga horteginaa loo baahan yahay markaasuu dhahay sawowgaygu waa ilaahay xaggiisau dhahay ilaahay subxaana watacaala ayaa hawshaan haayo asaga ayaa wax igu siinaayo cid kaleo waxaa weeye waxa ugaga doonayana ma jirto weeye haddana wuxuu yihi wamaa ana anigu ma ihi bidhaaridi ladiina kuwa mid burinaaya aamanuu rumeeye saaad idinku amraysaan maxaa yeelay inahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigooday la kulmaayeen ilaahay bacsiga kula kulmaayeen allana waa jaasinayaa wahawna alla u qabanayaa dadkii markaas dulmiyey ayuu dulmiga uga aargudaaya weye ah. marka waxa weeye anigu ma burinaayo masaakiinta dadkaad idinku xaqiraysaan ood leedihiin dad micnale ku fadhiya maaho dad qiimale ma ahane ood leedihiin dadkaasaa naga hor jooga inaan dacwada raacnood iyaga aad xaqiraysaane anigu kuwaas burin maayo maxaa yeele addooman ilaahay weeye oo ayagaaba xaqi u tabriyo weeye waa hadda sidii maaragtay ay ku yidhaahdeen kufaaru marka nabigeenna alayhi salaam ay ku dhaheen maxaa yeele dadka xumusidoodaba waa isku mabda weeye ah, maxaa yeele nabi nuuxey waxay ku dhaheen udrud haa ulaa'i asaasi asaasila ay yidhaahdeen canka wey dadkaa liita iska buri bay yidhahdeen wanaxnu natabicuka markaasaan raacayna fa inaa nastaxyi an najlisa macahum fii majlisika annagu waxaanu ka xishoonaynaa dadka noocaasa inaan majliskaaga la fadhiisanno oy annaga ayaguba meel aan isku soo fadhiisanaan diidaynaa marka hadda warkaan w warkii quraysh ay nabigeenna ku dhexday weye alayhi salatusalaam sidaan kusoo marayna suuratu alancaam weye ilaahayna uu ku radiyo u dhahay walaa tadhud biladiina yadcuuna rabbahum bilgadaati waalcashii aayaddaas waanu soo marnay markaasuu dhahay nebiyullaahi nuux anigu ma burinaayo ayuu dhahay ma burinaayo dadka idinku aad xaqiraysiin anigu ma burinaayo wamaa ana anigu ma ihi bidaaridi ladiina kuwa mid burinaayo aamanuu rumeeyey saa ida amraysaan maxaa yeelay inahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigooda ayay la kulmaayaan ilaahay bay bacsi kula kulmaayaan alla waa jaasinayaa dadka markaa si dulmiyey oo dardiyane maalinta qiyaama a ilaahay ugu gudayaa maxaa yeele dadka sidaasa oo la dulminaayo waxa weeye oo mu'miniinta oo wanaagsan oo waxa weeye sidaas sharaftooda loo loo yaraynaayo maalinta qiyaamo qofkii wax u geystay ilaahay qiyaamu ugu gudayaa walaakinii kalkeeda araaku maa idin arkaayo how dhahay qooman qoom inaad tihiin qoomkaasoo jalwin oo jahli faraayo hase yeeshee waxaa idii arka w dhahay dad juhaala oo wax magarata inaad tihiin weye oo waxa weeye in lala hadlaba aanan u suubanin maxaa yeele dadka waxaas u kacaya dad waxgarta maaha wayaa qooma qownkaygii ayuu dhaadane mankeebaa yansurunii iiga gargaaraayo min allaahi ay min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa in daradtum haddii aan buriyo dadkaan aad ood xaqiraysaan hala buriyo adleediin leedihiin majliskaa ka raacday haddii waxaa weeye aan buriyo yaa iiga gargaaraayo ilaahay xaggiisa cadaab alla imaanayo maxaa yeele dadkaas haddii wax la yeelo cadaabkii ilaahay baa imaanaya waa u dhahay wayaa qoommi qoonkaygiiow mankiibaa yansurunii ii gargaaraaya min allaahi ibnullah kusoo qadir min cadaabillahi ilayhi cadaabkiisa in daradtuum haddaan buriyo sawdwaa wallah naasira li wey mid ii gargaaraya ma jiro afalaa tadakkuruuna sowaansan maysin haddaba sowaano qaada maysaan hamsadu waxay gelaysaa shay maxduufa fa'duna waxay ku cadsan shaygaa maxduufkaa weeye waxa weeye ata'muruunii biqadihim falaa tadakkaruuna saas weeye saas maaragtay adheh ah ayaa maaragtay ayaa la leeyahay walaa aquulu lakum ayuu dhaha dana nebi nuux sooyarkiisii wata anugu idinkugu qawli maayo cindii aniga agteyda waxaa haddaa nuux ahay khasaa'inullaahi ilaahay khasnadihiis aayaddan hadda walaa aquulu lakum cindii khasaa'inullaahi waxaa lagu radinayaa markay yidhaahdeen wamaa naraa lakum calaynaa min fadlin ay dhaheen annagu idinma arkayna wax dheeraada inaadna dheertiin weeye khasaa'inta ilaahayna waxaa laga wadaa naqiibaadka ayaa laga wadaa waxa qeybkaa oo ilaahay mooyaane cid kale aysan ogsoonin marka arrimahaas ayaan anugu haayaa idin dhihi maayo walaa aquulu lakum anigu idinkugu qowli maayo cindii agtayda waxaa ah khasaa'inullaahi ilaahay khasnadayaashiisa walaa aclamu lgayba gaybka ayaan ogahna idin dhihi maayo nin qayb yaqaana ayaan ahay anigu idin dhihi maayo taas ayadana waxaa lagu radinayaa hadalkoodii wamaa naraaka tabacaka markuu yidhaahdeen walaa aquulu haddana idin dhihi maayo inii anugu malakun malag ayaan ahay haddana idin dhihi maayo malagaan ahay bal iska daay anugu waxaan ahay bashar idinkoo kalaa taasna waxaa lagu radinayaa maa naraaka ilaa bashara midnaa markay dhaheen saas udhahaa la yidhi malag ayaan ahay walaa aquulu haddana ugu qawli maayo u la yidhi liladiina kuwa tasdarii ay xaqirayso acyinukum ah indhihiinu lan yu'tiyahum ullahu alla siin maayo khayran khayr allahu alla ayaa alla ogsoon bimaa fii anfusihim waxa naftooda ku sugan inii aniguna idan waktiga haddaan saas yidhaahdo la min kuwa daalimiinta ayaan ka mid ahay sidaas maaragtay yaa dhahaa layidhi marka nabiyullaahi nuux hadalladii ay yidhaahdeen oo xumaay oo dhan ayaa maaragtay sidaan ku raddi la yidhi mid walba hadalkii ay yidhaahdeen waa uu radiyey oo waxa uu yidhi idiin maqahaayo ilaa agtayda waxaa ah khazaa'inta ilaahayaan haayaa haddana anigu ma dhahaayo qeybka ayaan ku cilmi leeyahay malagaan aha idin dhihi maayo intaas ba anigu idin dhihin bal anaa basharu milukum bashar idinkoo kale ayaan ah haddana ma dhahaayo walaa aquulu ugu qawli maayo liladiina kuwa tasdarii ay xaqirayso acyunukum indhihiinu nimanka hadda ay ka oo ay dhahayeen wamaa ka tabacaka ila ladiina hum araaduluna weeye kuwaasna anigu uma dhahaayo oo idinku xaqiraysaan lan yu'tiyahum ullaahu allah siin maayo khayran khayr siin maayo anigu saas ma dhahaayo allaahu ilaahay ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim waxa naftooda ku sugan qalbigooda waxa ku jira ilaahay baa og subxaanau watacaala oo iimaana ama kufriya weeye waxaana anigu fiirinayaa daahirka ayaan fiirinayaa wallaahu yatawalla saraa'ir mar walbana saasaa loo baahan yahay ambiyadii ilaahay ayaa waxay ka cudur daarteen inay dadka baadinkooda ay tatabbucaan waxa weeye makhluuq kaloo wax ka ogaa kara baadinka ma jiro haddana qofka muslimkaa ah, daahirkiisa haddou ku kaafiyo baadinkiisa ilaahay baa ku shuqul leh sir ilaahay subxaanahu watacaala kiisaa lama gelaayo allahu alle ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim waxa naftooda ku sugan inii aniguna ayuu yidhi nebi nuux idan waktigaas haddaan arrintaas sameeyo ood idinku aad doonaysaan lamina dhaalimiina dhaalimiinta ayaan ka mid ah dhaalim baan ba ahudha haddaan arrintaas sameeyo sidaa markuu yidhi qayluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay yaa nuuxu nuuxow qad xaqeeqe eh jaadaltanaa waad nala dooday qayluu waxay yidhaahdeen yaa nuuxu nuuxow qad xaqeeqehe jaadaltanaa waad nala dooday daasarta waad badisay jidaalanaa doodayna ayaad badisay daasarta waad badisay jidaalanaa doodayna ta'tinaa noola kaalay cimaarkii taciduna aad nagu goodinaysid in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaa mid ka mid haddaad ah hadda marka waxay aadeen walax aan markaasi hadalba aan ahayn oo waxay yidhaahdeen nuuxo waad nala dooday doodaynana waad badisay faatinaa noola kaalay bimaasii tacidunaa aad noogu goodinaysidoo cadaaba in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaa mid kamid haddaad ah tahay qaala wuxuu yihi llaahi nuux inamaa in kaleeta mayne ya'tiikum waxaa idinla imaanayo bihi cadaabka allaahu alla ayaa idinla imaanaya in shaa allah hadduu doono inuu idinsoo dedejiyo wamaa antum idinku mana tihiin bimucjisiina alla kuwa cajiska ilaahay ka baxsanayo ilaahay idinkeena cadaabka hadduu doono ilaahayna kaba baxso kartiin marka casharkeen inkaasuu ka egyahay wallahu subxana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo labaad oo suuratu huud ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay qisadii nebiyullaahi nuux iyo qownkiisii waxaa ilaahay noo soo sheegay casharkeen ahlihii uu dambeeyey waxay yidhaahdeen buu dhahay ilaahay qoomu nuux yaa nuuxu nuuxow qad xaqeeqehe jaadaltanaa waad nala dooday faasarta waad badisay jidaalanaa doodayna fa'tinaa noola kaale bimaa tacidunaa waxaad noogu goodinaysid in kunta min asaadiqiin haddaa tahay kuwa runta sheegaayo markaasuu dhahay nebiyullaahi nuux qaala wuxuu yow dha ilaahay innamaa in kaleeta maa ina ya'tiikum waxaa idinla imaanaya bihi cadaabkaasa idinkuu goodinayo allaahu alle in shaa haddou doono marka waxa weeye ilaahay tacjiil hadduu doonayo idinku soo dejiyo cadaabka asagaa idin keenaayo maxaa yeele amarka cadaabkaas ilaahay xaggiisa weye laa ilaya aniga xaggayga maaha wamaa antum mana tihidiin bimucjisiina alla kuwa xajisgalaayo cadaabka ilaahay kaba baxsanaysiin markuu yimaado marka halkan ilaahay wuxuu nooga warramayaa hadalladii nebiyullaahi nuux uu kusii sii hadlaayey walaa yanfacukum idin anfici maayow dhahay nusxii naseexadaydu in aradtu haddii aan doono an ansaxa lakum inaan idiin naseexeeyo in kaana allaahu alla haddau ahaaday yuriidu inuu doonaayo an yuqwiyakum inuu idin baadiyeeyo huwa allana rabbukum rabbigiinna weeye wa ilayhi ilallahi ilayh xaggiisa ayaana turjacuuna laydiin celinayaa nebiyullaahi nuux wuxuu uga warramayaa nimanka kan waxaa weeye wax kastoo u sheego waxba inaysan ku qaadanaynin oo nasaaxadiisa waxba aysan ku falaynin ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramaya isagoo nooga xikaayoonaya nebiyullaahi nuux wuxuu yidhi walaa yanfacukum idin anfic maayuu dhahay nabi nuux nusxii seexayntayda haddii aan idiin arrin miidho waxba idiin tari maysow dhahay in aradtu haddii aan doono an ansaxa lakum inaan idiin naseexeeyo in kaana allaahu alla haddow ahaadow dha ilaahay yuriiddu inuu doonaayo oo alla horay u doonay an yuqiyakum inuu idin baadiyeeyo marka waxa weeye haddii waxa weeye anigu aa idiin naseexay waxba idinkari mayso haddii ilaahay uu doono inuu idin baadiyeeyo maxaa yeele qof ilaahay baadiyeyn uu la doonayo ilaahay baadi u qadarin oon ilaahay khayr u qadarin cid kasta oo wax u sheegtay waxba ku dheefi maayo huwa allah ayuuna dhahay rabbukum rabbigiina weeye wa ilayhi ilallaahi ilayh xaggiisa ayaana turjacuuna laydiin celinayaaho maalinta qiyaamo ilaahay ayaa laydiin celinayaa oo maalinta qiyaama maxkamaddii allah laydin geynayaa allah asaga ayaana idin xisaabaaya marka waxau dhahay sidaas ogaada ayuu dhahay ah. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala halkaas marka waxaa laga iltifaadayaa ayagoo lagu dhex jiro qisadii nebiyullaahi nuux hadalladii kufaaru maka ay rasuulkeenna calayhi salaam yidhaahdeen ayagoo kufaaru maka iyo nimankaas hadda laga warramaayo ay isku da da'bi yihiin culammada qaarkeedna waxay yidhaahdeen isna warkii nabiyullaahi nuux oo socdo weeye balse hadda waxaa weeye waxaa laga dhigayaa iltifaat iyadoo weli lagu dhex jiro qisadii nebiyullaahi nuux marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala in hadda laga dhigo warkaan waray ahlu maka yidhaahdeen nimankii mushrikul carab ahay laba qowl midkood weeye laakiin sida aktaru mufasiriin ay u badan yihiin aayaddan laftirkeedu waxay ka mid tahay min jumlati qisati nuux weeye nabilaahi nuux qisadiisii ayay kamid taha layidhi istaraahu marka lamiirkeedu waxa u noqonayaa waxaa loo celinayaa lamiirka markaasi istaraahu ah waxyigaa loo celinayaa oo nabiyulaahi nuuxu ula yimiday markii la yidhaahdo min jumlati qisati nuux nuuxay kamid tahay am yaquuluunaw dha ilaahay ma waxay ku qawlayaanow dha ilaahay istaraahu maxamed ayaa abuurtay qur-aanka qul waxaa u tira hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahow in iftaraytu anugu haddaan abuurtay facalaya korkayga ayuu ahaaday ijraamii dembigaysa haddaan anigu qur-aanka been abuur aan u sameeyoon anigu been abuuray dembigii ka yimaada aniga ayaa ayuu saaray waana wa ana aniguna berii'un beri ayaan ka ahay mimaa kii tujrimuuna aad ku dumbaabaysaane beri ayaan ka ahay haddii kale waxaa la dhihi karaa nebiyullaahi nuux waxau dhahay am yaquuluuna ma waxay ku qawlayaan bale yaquuluuna waxay ku qawlayaan amase ilaahay uu ka xikaayoonaayo am yaquuluuna waxay ku qawlayaan qoomu nuux iftaraahu nuux ayaa abuurtay waxyiga abuurtay qul waxaa u jira ayaa loo yidhi nabi nuux in iftaraytu haddaan anigu abuurtay fa calaya korkayga ayuu ahaa ijraamii dembigaydu saasna waa la dhihi karaa weliba aktaru mufasiriin saasay sheegayan maadaama lagu dhex jiro qisadii nebiyulaahi nuux inaan meeshaan markaasi waxa weeye laga iltifaadin saasay sheegaayaan laakiin hadda sida jaalaynka uu dhigaayo waxaa weeye waxa uu ku ishaarayaa iyo kutub badan oo kale in markaasi waxaa weeye kufaaru maka ay yidhaahdeen oo ilaahay saas uu noogaga warramaayo am yaquuluuna w dha ilaahay amtaanu waxa weeye munqadicoo bimacnaa bal ah weeye am yaquuluuna bale yaquuluuna waxay ku qowlahay mushrikulcarab ow dha ilaahay ibtalaahu maxamed ayaa qur-aanka abuurtay ikhtalaqa muxammedun alqur'aana weeye qul waxaa u jira hawdha ilaahay saydka maxamedka ahow in iftaraytu anugu haddaan qur-aanka abuurtay fa calaya korkayga ayuu ahaaday ijraamii dembigay oo haddaan been abuur sameeyey aniga ayaa maaragtay saaranta arrintaas dembigaas anaa qaaday cuquubadiisa waana anugune berii'un beri ayaan ka ahay mimaa kii tujrimuuna aad ku dimbaabaysaan ijraamka aad samaynaysaan fii nisbati l ilaya weye oo waxa weeye aniga iftiraa' iyu nisbaynaysaan wa uuxiya waa la waxyooday intaas marka waxa weeye labadaas qowlay ixtimaashaa marka hadda waxaanu noo socday waxaa noo socday qisadii nabiyulaahi nuux kiyaa marka hadda weli sii soconaynaa alla wuxuu yihi subxaanau watacaala wa uuxiya waa loo waxyoodow dha ilaahay ilaa nuuxi nabi nuux waxaa loo waxyooday annahu sha'niga ayaa loo waxyooday lan yu'mina ma rumaynaayo nuuxow min qowmika qoonkaaga ilaa min duul mooyaane qad xaqeeqaha aamana rumeeyey falaa tabtais ha tiiraayoonin bimaa kii kaanuu y yafcaluuna kuwa fala oo shirki ah aayaddan hadda ilaahay subxaana wa tacaala nebiyullaahi nuux waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka quusinayaa iimaanu qoomihi weye markii muddo fara badan uu dacwada u sheegaayey ay wax kasta kula kacaayeen maray dilaan maray caayaan intaas ay ku haayeen muddaduna aad iyo aada u dheereedo hadda insha allahu tacaala waan ku tegi doonaa falabisa fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caaman od ilaahay dhexdooda ayuu ka nagay nabi nuux asoo dacwada u sheegaaya kun sano oo qonton la sagaal boqol iyo qonton sano ayuu ku sheegaayay markaas weeye kabacdi marka la leeyahay hadda kabacdi cid rumaynaysa kuma jirtaan ilaahayna hadda azali waa u ogaay laakiin waxaa weeye imtixaan baa maaragtay iska jira alla wuxuu yidhi wa uxiya waa loo waxyooday ilaa nuuxi nuuxow dha ilaahay annahu sha'niye lan yu'mina ma rumaynaayo min qoomika qoonkaaga ilaa man duul mooyaane qad xaqeeqaha aamana rumeeyey inta hadda iimaan kale mooyaane cid kaloo hadda kabacdii la sugaayo oo rumay haysa ma jirto falaa tabta'is hatiiraan yoonin ayuu dhahay nuuxow ha tiiraanyoonin bimaa kii kaanuu y ahaadee yafcaluuna kuwa fala waxay falayaan oo shirkigaale waxba haka murgin baa layidhi sidaas markii la yidhi waa habaaray nebi nuux oo haddii ilahay yidhaha suuratu nuuxaan u gutay doonaa markuu ka quusay ilaa markii rijo laga qabo dadka sidiisaba waa loo ducaynayaa waana loo dul qaadanayaa laakiin rijabeel markay gaaraan in la habaaraa bannaan wau dhahay rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara waa kunuuxan haddii ilaahayna ugu tegi doonaa marka ilaahay ducadiisi waa ajiibay sidaan ayuuna dhahay ilaahay wuxuu ihi wasnac ilfulka doonta samay ayuu dhah ilaahay biacyuninaa qawristayna ku samay wasnac ilfulka hadda nabiyullaahi nuux markaan uu habaaraayo waa bacdalya-si saan horuu soo sheegno iimaankoodii u ka quustay wuxuu gaaray maaragtay mastaqada meesha ugugu dambaysa ayuu ka gaaray fa kaanuu yadribuunahu xataa yasqad waxaa weeye way garaaci jireen ilaa uu ka dhacaa layidhi markaasay waxay ku tuuri jireen baa layidhi meelaha qashin qubka ahay ku tuuri jireen baa layidhi ambase waxaa weeye guri ayay maaragtay ayay ku xili jireen ayagoo u malaynaya inuu dhintay markaasuu maalinta labaad iyo maalinta saddexaad dilkii ay dileen ayuu kasoo miiraabi jiray markaasuu u yeeli jiraa layidhi way ceeji jireen baa layidhi ilaa alla miir daboolaa layidhi markuu soo miiraabo waxau dhihi jiray allaahuma kfir liqowmii fa innahum laa yaclamuun ilaahu qowmkaygu dhah wax ma gartaan wax ma garata weeye dulqaadkaas amniyada yaa keenaaya marka waxaa la yidhi waalidka oo ayaga ka mida ah ilmaha uu dhalay waxau u dardaarmi jiraa la yidhi inaysan nebiyullaahi nuux aysan raacin waxauna dhihi jiraa la yidhi qad kaana haada shaykh maca aabbaa'inaa wa ajdaadinaa haakadaa majnuunan falaa yaqbaluuna minhu shay-an waxau dhihi jira waxau dhihi jira baa layidhi nin kasta ilmihiisa oo dhihi jiray ninkaan odagaahoo sheekhaahu aabba'deenna hore iyo owayaasha inuu la joogi jiray asagoo sidaan majnuun oo nin arrada aan majnuun iska joogo ahay bal hadda rasuulka ilaahay ayaa agtooda majnuunka ah xaqu siduu qariibka u yahay ayaa laga fahmaaya xaqu sidiisaba waa qariib weeye nin fahmaahuna waa yaryahay maxaa yeele dadka askariyadiisu mar walba way xun yihiin maxaa yeele shahwaadkooday raacayaan shahwadana inta haysata iyo inta kale waxaa inta shahwada haysataa badada shahwada ku dhaqanta weye oo ishtihaau nafsi iska raacda marka saasay dhihi jireen ninkaa nin maaragtay aabbahadeena awliyaa jira la jiri jiray majnuun buuna ahaa jiray iska ilaaliya oo ilmihiisa u dardaarmaa marka waxba lagama aqbali karo baa layidhi maxaa yeele waa sow dhahay inaka in tadarhum ou dhahay yudilu cibaadaka walaa yalidu ilaa faajiran kafaara haddii ilahay yidhaha meeshaasaan ku bayaani doonaa marka haddii aad iska dhaaftow dhah ilaahayow addoommankaagay baadiyeynayaan mana dhalaayaan ilaa faajir kufrin badan maahina maxaa yeele dadkii jiilkii dambo wixii ay aabbadoodii ka soo gaareen oo markaasi dhaqan xumad ahay hadday arkeen ayaguna iska raaceen maxaa yeele mujtamaca sidiisaba haddii xumaan loo horseedo wixii dhalinyarahoo soo baxa amba carruura waxay ku ay maaragtay ay ku aqbaalayaan ambay maaragtay ka caado dhiganayaan waxa waktigaas yaalla waxaas waxaa ka fakan kara qof ilaahay cinaayo uu siiyey amase waxaa weeye cilmi ina bartay aqoon uga gudbay ayaa ka baxsanaya laakiin aksaru mujtamac waxyaabaha fasaadka oo ummaddu ay hayso carruurtuna ay soo gaarayaan ka baxsan maayaan haddaan waxaa weeye aan laga taxadirin oon dhibaatada tan iyo waxa kan fasahaadka oo arlada yaalla haddaan macnaha wax badbaadiyo la arag dadkan gaar ahaan dad dalkeena haddii layidhaha soomaaliya wax khayr rahoo damba la arki maayo haddii wax ka hortaga arrintan la waayo maxaa yeele wixii ay maaragtay ay ay ku barbaarayaan waxayba dhaqan ka dhiganayaan inay waxaanuba dhaqanka jiro adduunkaba iska yihiin oy caado yihiin oo wax caadiba yihiin maxaa yeele ummadihii adduunka hadday xumaan iska soo gaareen saas bay ahaan jireen marka hadda waxa weeye wax aad iyo aad looga murugooda waxa ah waxa waddankeenna ka taagan aada iyo aad wax looga murugooda weeye maxaa yeele jiilka iyo owlaadda ayaa waxay ku sugan yihiin khatar bay ku sugan yihiin haddii wax ilaahay u keeno khayr loo badbaadiyo aan la aragna dhibaato weyn baa lagu sugan yahay iyo mustaqbal xumo weeye marka nimankaasu sidaasay ahaayeen niman aad iyo aad maaragtay u khariban bay ahaayeen oo ayagii maaragtay awlaaddoodii fatahaadinaya alla markaa wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux markuu habaaray wasnacil fulka doonta samay ayaa layidhi biacyuninaa dhawristayna ku samay bimar'in minnaa wa xifdinaa weeye wasnacil fulka doonta samay ayaa la yidhi biacyuninaa dhawristayna ku samay ah. marka hadda fulkiga mufrad waxaa lagu idlaaqaa mufrad iyo jamac weeye laakiin meeshaan hadda mufradaa loola jeedaa doon waxay ahayd baade duulkeedu dherarkeedu siddeetan diraac uu gaaraayo sida ahlufiiradu ay qoreen carligeedana ballarkeeduna uu gaaraayo konton uu gaaraayo duulkeeda xagga xagga sare ahna uu gaaraayo soddon diraac uu gaaraayo marka hadda doontaas samay ayaa loo yimi doontaas samay ayaa loo yimi ah. marka hadda doonta waxau ka dhig waa sameeyey nebi nuux haddana ilaahay wuxuu yihi baacilinaa dhawristayna ku samayn hadda acyun baa laga cabiray waxnaa weeye annagaa ku xifdinayna intaad samaynayso wax xumaana lagula gaari maayo weye iyagoo waxyina waxyigayna macnaha waxaa weeye annagaa ku amrayno doontaas hadda wuxuu ku sameeyey nebiyullaahi nuux waxyi ayuu ku sameeyey maxaa yeele nin doon samay jira ma uusan hayn meesha uu ku samayna meel bad u dhow ma aysan haynin haddana ilaahay inuu xifdinaayo u ballan qaaday haddana waxyiga alla uu ku samaynaayo ilaahay subxaanahu watacaala waxyigiisa uu ku dhisaayo ee ma uusan hayni isagu nin horay duuman u samay jiray ma uusan hayni haddana alla wuxuu yidhi walaa tukhaadibni haygula khidaabin fi ladiina kuwa dalamuu dulmiga falay haygula khidaabin oo hadhow haddii halaag uu yimaado nimanka daalimiinta ka tag haydhihin maxaa yeelay inahum ayagu ayuu dhah ilaahay muqraquuna kuwa la qarfinaya weeye waa la maashaynayaa kuwaas walaa tukhaadibni haygula khidaabin macnaha ha ii sheegin weeye filadiina kuwa dalamuu dulmiga falay kafaruu bitarki ihlaakihim weeye inahum ayagu muqraquuna waa kuwa la maashaynaayo sidaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala wayasnacu waa sancaynaa hawdha ilaahay nabi nuux alfulka doonta ayuu sancaynayaa waa xikaaya xaala maaliya weeye xaalo oo maaliyaa ayaa markaa mulaarixaan looga xikaayadu haya ee waa sameeye weeye wayasnacu alfulka doontii uu samaynayaa wa kullamaa in dhamoo marra uu soo maro calayhi korkiisa mala-un jamac uu soo maro oo min qowmihi qownkiisa ah, ka mid a sakhiruu minhu way ku jeesjeesaayaan doonta marka uu samaynaya nebiyulaahi nuux jamac kamida mida markay soo maraan way ku jeesjeesaayaan ah, wa kulamaa in dhammo marra uu marow dha ilaahay caleyhi korkiisa mala-un jamac uu soo maro kullamaa waxaa la yidhaha carabiya tufiidu tikraar weeye dhowr mar kastay soo maraanba inay ku jeesjeesi jireen laga qaadanaya mala-un jamac ow dha ilaahay oo min qowmihi qownkiisa ka mid a ah, sakhiruu minhu way ku jeesjeesaayaan aad iyo aadaa loogu jeesjeesaaya qaala wuxuu dhahay nebiyullaahi nuux isaguna markay ku jeesjeesaan wuxuu dhahayay in taskaruu haddaad jeesjeestiin minaa annaga nagu jeesjeestaan fa innaa annaguna naskaru minkum waa idinku jeesjeesaynaa kamaa taskaruuna sidaad maanta noogu jeesjeesaysiin ah. qaala wuxuu dhahay nebiyullaahi nuuxow dha ilaahay in taskaruu haddaad jeesjeestaan minaa annaga nagu jeesjeesiin fa innaa annagu naskaru waanu jeesjeesaynaa minkum idinka waanu idinku jeesjeesi doonaa kamaa taskaruuna sidaad maanta loogu jeesjeesaysiin marka hadda waxaa meesha ka garanaysaa doonta markaasi in lala samaynayo asagana oo hawsha lala haayey laakiin hawshoo dhan asagay ku tacalluqaysa weeye waa uu ka wadaa haddaan annagu koran korno adinkana waxaa weeye laydin qarqiyo maalintaasay noo joogtaa haw dhahay waxaa la sheegaa layidhi doontii waxuu ka dhigay nabiyullaahi nuux saddex dabaqou ka dhigaa layidhi waxaa la yidhi dabaqa uga hooseeya wuxuu u sameeyey wuxuushka baalaha cidda joogtaa iyo wuxuu u sameeyaa layidhi dugaagta iyo hawaamta buku socotada weeye midda dhexena dabaqa dhexa wuxuu u sameeyaa dawaabtaa layidhi iyo ancaamtaa layidhi dawaabta waxaa weeye fardaha iyo dameeraha iyo waxa weeye baqlaha iyo ayuu sameeyey isaga iyo wixii micigiisa ahayna waxay koreen baa yidhi midda saray koreen culamada qaar waxay yidhahdeen midda suflada ah oo hoosaysa dawaabta iyo wuxuusha uu sameeyey midda dhexaana insiga ayuu u sameeyaa layidhi midda ugu saraysana shimbirta u sameeyaa layidhi waxaa la sheegay nebiyullaahi nuux doontaas waxau saaro waxaa ugu horreeyaa layidhi dhuuraxasada quraansadaan la yidhaahdo waxa uu saaro waxa ugu dambeeyena waxau ahay dameerow ahayaa layidhi markuu damcay baa layidhi inuu dameerkii geliyo ayaa waxaa weeye dameerkii waxau geliyey xabadkaa layidhi xabadka markuu geliyo dameerki waxaa la sheegay ilaaha ku cilmi leh maxnaha ahlu siira ay sheegaayaan waxaa ku dhegay baa layidhi ibliisaa dabada dameerku uga dhegaa layidhi markaasuu dameerki cuslaaday lugihiisiyaa cuslaaday oo doontii u geli waayaa layidhi nabi nuuxna markaas waxau bilaabay inuu leeyahay weyhaka udkul war waq laguu naxariistee gal uu leeyahay asaguna waa hinqanayaa mana awoodaya inuu galaa layidhi ilaa markaas nuux u ka dhahaa layidhi udkul walow kaana shaydaanu macaka galow dhahay shaydaamaha kula jira markaasuu galaa layidhi shaydaanmaa galaaka jiidaya dameerka maxaa dameerka sidiisaba shaydaanku waa ku tacalluqaa dameerku xayawaanka ilaahay abuura meelo kaleaan uga sheekay doonaaye midka maaragtay ugu badinsano ugu dabaasan weeye haddana markuu isagu dhawaaqaayo shaydaan buu arkaa ee ulajeedo uu leeyahay kuma dhawaaqa xayawaanka kale dhawaaqiisa ulajeedduu leeyahay isaga uu arkaa markaasuu qayliyaa oo haddii dameer qayliyo waxaa sunna ah ou yeero qofkii maqlaayo inuu acuudu billahi mina shaydaan rajiim yidhah maxaa meesha shaydaana taagan nuuxaa markaas wuxuu ku dhahay baa layidhi maxaa ku soo geliyey cadowgu ilaahaeyow maxaa ku soo geliyey doontaan oo ibliis ku dhahaa layidhi markaasuu dhahay soo adigu ma dhihin udkul wa in kaana shaydaanu macak soo adigu dameerka ma dhihin gal dameerow doonta gal shaydaanbaha kula jira sidaasaan kusoo galay markaasuu nabi nuux waxau dhahaa layidhi iga baxow dhahay oo iga bax doonta cadowgu ilaahayow markaasuu waxau dhahay waxaa laga maarmaanah inaad iqaaddo oo sidaan adigu qaaddo waa ay qaadaysaa hawdhahay waxaa la sheegay ma qaadin baa layidhi doonta lama qaadin saasaana saxiixaaday oo hadda doontii nabiyullaahi nuux sidaas diirada midii ugu rajaxsan markii la qabto shaydaan ma uusan raacin maxaa yeele hadda khabar saxiix oo ku soo arooray ma jiro in doonta nabiyullaahi nuux oo shaydaan raacay weeye doontaas waxau sameeyey ayaa layidhi nabiyullaahi nuux laba boqol oo sanou sameeyey ayaa layidhi laba boqoloo sano ou samayhaye boqol sano geedhoodad ayuu talaalay markaasuu tallaalka sugaayey boqolna now sanana waa ka shaqaynayo geedihii ou talaalay ayuu ka sameynayo geedkaa la yidhaha saajka oo markaa dhulka hindiga ka baxa ayuu maaragtay ka sameeyaa layidhi halahaas marka waxaa weeye qaybo kalena waa ku sheegi doonaaye sancadii doonta ayaan ugaga baxaynaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala nabi nuux marka waxau dhahay haddaad nagu jeesjeesiin annaguna waanu ku jeesjeesi doonaa hadda waxaa la yidhi jeesjeeskood wuxuu ahay baa layidhi markay soo maraanay waxay leeyihiin asirta najaaran bacda an kunta nebiyan war ma haddaad noqota nin najaarahoo geeda qoroobahoo faryaamaa markii waxaa weeye aada nabi aheeda muddood nabi sheeganaysa marka waxayna u dhaheen baa la yidhi doonta wuxuu ku samaynaye dhul barriya oo biyo aan lahaynin marka hadda waxaa dhici kartaa layidhi waxay u jeesjeesaayeen inay tahay iyagu inay naba doonba aqoonin iyo intifaaceed eh. maxaa dhul barri oo baadiyahay joogay ama way yaqiinin hase yeeshee waxay la yaabeen baa la yidhi doontan uu samaynaayo oo dhul aan biyo lahayn uu ku samaynaayo labadaas arrimooday mid tahay baa la yidhi marka nabiyullaahi nuux waxau dhahay fasawfa jeer dambou dhahay taclamuuna waa ogaa doontiin man ruuxa ya'tiihi oo u imaanaayo cadaabun cadaab oo u imaanaayo cadaabkaasoo yukfiyo hoojinaayo fa sawfa jeer dambou dhahay taclamuuna waa ogaa doontiin man ruuxa ya'tiiha u imaanaya cadaabun cadaab cadaabkaasoo yufrii hoojiya oo wayaxillu ou ku degaayo calayhi korkiisa cadaabun cadaab cadaabkaasoo muqiimun oo daa'ima xataa idaa waktigii jaa'a ou yimid ow dha amrunaa amarkayni doontii nabiyulaahi nuux waa sameeyey waktigii waxaa la gaaray marka qoomu nuux la halaagaya ilaahay noo sheegaya xataadan gaaya lisunci weeye xataa idaa waktigii jaa'a ou yimiday amrunaa kayni uu yimid markii la halaagaayo qoomu nuux doontina ay samaysan tahay oo wasaara uu karay ow dha ilaahay attanuuru tinaarka ou karay waxaa tanuurku lilkhabaas weeye ilma biyo ayuu la karay meesha maaragtay jikada lagu dubo maaragtay muufada weeye ama rootiga marka hadda tinaarkaas karitaankiisuna calaamo ayuu wehad nabi nuuxo nabi nuuxaa waxau dhahay ilaahay wuxuu weydiistay goorta waxaa weeye nimankan la halaagaayo oo aan doonta korayna waa goormee markaasaa la yidhi kinaarkan oo haweentaadu muufada ay ku gubayso markii biyo ay ka soo burqadaan markaas doonta ku aruura markaasaa la gaaray markaasuu dha ilaahay wafaara uu kalay atanuuru kinaarki qulnaa waxaan dhahnow dha ilaahay oo nuux ku dhahnay ixmil xambaar fiihaa safiinada min kulli zawjeyni laba sinfi kulligooda isnayn laba ku xambaar qulnaa waxaanu dhahnow dhah ilaahay ixmil fiihaa ku xambaar doonta min kulli zawjayni laba sinfi kulligooda mid lab iyo midigaa laga wadaa ah, min kulli maa weeye isnayn laba ku xambaar weye dakarun wa unsa weeye oo xayawaanka mid kastaba waxaa weeye mid lab iyo middi kasaan maxaa yeele waxaa la doonayaa in hadhow taran la helaa la doonayaa qisadana waxaa ku sugan in meesha ay ka muuqanayso nabiyullaahi nuux dugaagti iyo duyuurti iyo kayrkooda in loo soo kulmiyey markaasuu gamcihiisao kusoo soo gacanta midigta wuxuu kusoo qabanayle midka labuu ku qabanaye midda dhidigna wuxuu kusoo qabanaya gacanta bidixdaa markaasuu wuxuu saarayaana doontaa layidhi waalaka ahalkaagana ku xambaar ayaa ayaa ilaahay yidhi ah, waalaka ahalkaagana ku xambaar ayaan u dhahnow dhah ilaahay subxaana watacaala waa sawjadiisii owlaadiisii ilaa man duul mooyaane tabaqa u dhaqay calayh korkiisa alqowl qowlka ilaa man duul mooyaane sabaqa calayhil qowlu qowlku u dhacay oo markaasi ilaahay qadiinka uu ku direersaday in la maashaynaayo oo ah markaasi wiilkiisii iyo zawjadiisii zawjadiisii iyo wiilkiisi kancaan ahay kuwaas marka kuma jiraan zawjadaas waxay yeeday nabi nuux midaan rumaynin wiilkeeduna sidoo kale u ahay laakiin waxa weeye xaam ninka la yidhaha iyo sam iyo yaafis ayaga waxaa weeye zawjada saalixad ahaa u dhashaa layidhi marka zawjadatan aan rumayn waxaa la dhihi jira waacila la dhihi jiraa liyi waacikana waa la sheegaa liyi marka hadda saasaa la sheegay marka nimankan kaloo saddexda oo haweenta wanaagsan ay dhashay ayagu kuma aysan jirin sam ninka la yidhaha carabow dhalaa layidhi xaamna waxa weeye abu la layidhaha laakiin dadkan madowga ahaw dhalay yaafisna waa abu turki weeye laakiin dadkan uu cadaanka hadda waktigaas turkiga un iska sii taarikh dheeraayo waman duulna ku xambaar ayaan u dha ilaahay aamana rumeeyey ah, ahalkaaga ku xambaaraan dha ilaahay subxaana watacaala ku xambaar intaa hadda lasoo sheegay iyo wa ahlaka ahalkaaga ilaa man duul mooyaane sabaqa uu dhaqay calayhi korkiisa alqowlu qowlku u dhaqay ah, man sabaqa calayhi lqowl weye zawjada hadda midda lam u qabayaa layidhi sida raajixa waa midii markaasi oo rumaysay midda koraysa iyo ida ilmaheed weye laba zawjo lahay baa layidhi midu waa rumaysaalayi markaasuu qaaday kii kalena ma isa rumayn markaasuu ka tagaalayey maxaa yeele dadku waxay isku waafaqi karaan oo zawjadu ninkeeda ay ku haleeli kartaa oo shafaacadiisa iyo wixii ilaahay uu siiye derajadiisa kor ay ugu noqon karaysaa markii diinta ay ku raacdo laakiin haddii meesha ikhtilaafu diin uu yimaado wax wax isku dheefaayo ma jiraan haddii ilaahay yidhaahdaani arrintaas nabiyullaahi nuux iyo nabi nebi luudba insha allahu tacaala suuratu limutaxarim aakhirkeeda ayaa ugu tegi doonaa arrintaas waman duulna ku xambaar ayaa dhahnowdha ilaahi subxaana watacaala aamana rumeeyey waman duulna ku xambaar aamana rumeeyey inta kaleo ayaguna mu'miniina oo adiga ku rumaysane doonta saar ayaa u dhahnowdha ilaahay marka hadda dadka rumeeyey ma badnayn markaasuu dha ilaahay wamaa aamana ma rumaynin macahu nuux micigiisow dha ilaahay ilaa qaliilun wax yar mooye wamaa aamana ma rumaynowdha ilaahay macahu nuux micigiisa ilaa qaliilun wax yar mooye nabi nuux waxaa rumeeyey dad yar ayaa rumeeyey qaar waxay yidhaahdeen lix nimay ahaayeen iyo haweenkooda qaar waxay yidhaahdeen waxay ahaayeen siddeetanay ahaayeen sida raajaxaana hadda ahlusiiradu rajaxaa siddeetankaas weeye siddeetanka laakiin nus waxay ahaayeen haweenay ahaayeen nusna waxay ahaayeen raggay ahaayeen saasaa la sheegaa marka hadda sidaasaa la leeyahay siddeetankan waxaa la yidhi toddobaatan iyo labo waxay maaragtay ummadiisay ahaayeen ah, iyo maaragtay asaga iyo awlaadiisa saddexda iyo zawjaadkiisa ayaa la sheegay iyo zawjadiisa aan dhihilahay intaas kalihaa rumeyaa layidhi kun sano muddo ku dhow oo sagaal boqol iyo konton sanaa ummadow u digaayey ayaa waxaa laga helay kun siddeetan qofoodaa laga helay marka waa cajiib weeye waa arrin lala yaabo oo aada iyo aad maaragtay bani aadamka dabcigiisa xun u tilmaamaysa nabigii ilaahay oo intaas digaayey quruun alquruun weeye sagaal qarni iyo maaragtay nus qarni nuskiisa ayuu joogay oo u digaayey intaas suwa cumrihiis waa ka badnaaye markaasaa intaasu ay ka rumaysay waa arrin marka aad iyo aad ula yaab oo markaas lagu cibro qaato weye marka casharkeenni intaasuu ku egyahay wallahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu